alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wacalaa aali muxamed eh, su-aal mawduuca khusaysa waxay ku saabsan tahay kayfa yasiru alcilmu dullan waqad samaahu allahu tacaala sharafan yacni dulla tacallum markii la sheegaayey waa in dulliga waxbarashadu ay leedahay ruuxu ku sabro ayaa bacdu alikhwa waxay u qaateen in cilmiga laftiisa dulli lagu magacaabayo markaase waxa uu leeyahay sidee cilmigii loogu magacaabayaa dulli iyadoo ilaahay cilmiga ka dhigay sharaf ka dhigay saasaa macnuhu dhacyahay jawaabtu waxay tahay loogama jeedo daatada cilmiga ayaa dulli ah laakiin kayfiyada ruuxu cilmiga u baranayo baa waxa dhici karta nowcan maa inuu dhibaato la kulmo oo cilmigii barashadiisii uu isu dullaynaayo oo yacni ictidaad binafsi iyo naftiisa inuu markaa yacni xoogaa yacni sare u qaado naftiisa tirsado ta noocaas ayuu iska dhaafayaa wuxuu naftiisa u layliyayaa barashada uu cilmiga baranayo taasuu naftiisa u layliyayaa oo hadday dhibaata kala kulanto dhibaatada waa u adkaysanayaa tadulliga laga tilmaamayana waa taas weeye waa kayfiyada uu cilmiga u baranayo inuu dhib kala kulmo waxaa dhici karta shiikh ku adkaada inuu la kulmo waxaa dhici karta baahi iyo gaajo iyo haraad inuu la kulmo sida qasaska aynu ka soo warramaynaba ay sheegayaan oo dadka qaarkood dee cilmigii meelo badan oo dhibaato badan ay u galeen safarra ay u galeen ay u rixlaysteen qaarkood ay ku kalliftay inay dawarsadaan yacnii xaala daruura maha ikhtiyaaran inay u samayn jireen laakiin xaalka daruuradae lagama maarmaanka wakhtiyada qaarkood nafta inay ku qaban jireen inay markaa xataa cid wax weydiistaan yacni taasina waxa weeye waa nooc dulli ah marka waxaa laga tilmaamaya atadallul fii talabi alcilmi waa in laysu dulleeyo oo naftii loo dulleeyo doonitaanka cilmiga la doonayo ta noocaasaa laga tilmaamaya looga jeedaa faslun wa yenbagii an yubakira biqiraa'atii cala ashaykhi awala annahaar waxaa u habboon inuu u soo kallaho biqiraa'atihi akhrintiisa cala ashaykhi shaykha uu ku akhrinayo awala annahaari maalinta awalkeeda hore yacni goor hore waa inuu usoo soo kallahaa lixadiisi nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaana u daliila xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam allaahumma baarik liummatii fii bukuuriha allaahumma ilaahayow baarik liummatii u barakee ummaddayda fii bukuuriha kallahaaddeeda ay hayso ilaah u barakee xadiidku duruq mutacadid leeyahay oo badan duruqdaasi waa isquweynaysaa weynaysaa culammada muxadisiintana jamac ka mida ah ayaa markaa quweeyey oo yidhi xadiisku waa markaa saabit qaar taxsiiniyey iyo qaar saxiixiyey mid walba marka waa xadiis nebiga sala allahu aleyh wasalam ka sugan saxaabiga xadiiska soo warinaya waxaa la odhan jiray sakhru bnu wadaaca ayaa la odhan jiray waxau ahaa nin taajira buu ahaa oo baayac mushtara marka wuxuu ahaan jiray baa la yidhi mid dira tijaaradiisa subaxnimada hore ayuu diri jiray waa ku kallihi jiray goor hore ayaa wax iibinta uu bilaabi jiray isagoo yacnii xadiiska doonaya inuu ka faa'iidaysto barakadaa uu sheegay allaahumma baarik liummatii fii bukuurihaa yacni barqada dheer iskama soo kici jirin salaadda horuu ku kaahiman jiray baayac mushtarka iyo waxiibinta markaasuu xoolihiisii farabateen xoolihiisii ayaa fara batay oo nin aad u xoolo badan buu noqday yacni barakadii baa gashay baa laga tilmaamaya xadiiska marka la sheego ayaa qisadiisa caynkaasa la sheegay barakadaa nebigu sheegee ku duceeyey ayuu ka raadinayay wuxuu uga jeedaa shiikhu hadduu ruuxu ku kallaho barashada uu cilmiga baranayo ku kallahana yacni barakadaas waa helayaa liajli illaah inuu cilmi u barto ayuu ku kallahay oo yacni ma sii seexan ee goor hore ayuu ku kacay inuu cilmiga barto inuu wax qaybo inuu wax dhegaysto inuu wax xafido yacni waxa weeye khayr badan buu ka helaya lama mid aha yacni wakhtigaas subaxnimada hore waxbarashada la baranayaa awqaadda kale lama mid aha awqaadda kale waa ka baraka badanta allaahumma baarik liummatii fii bukuuriha baa ku sugan ducadii nebiga sala allahu alayh wasalam barakada uu ku duceeyey ayaa ku jirta marka wakhtigaasaa la ogaado waxaanay culammadu yidhaahdaan awqaadda wax la xafido markay ka hadlayaan horta waxa ugu fiican bay yidhahdeen wakhtiga suxuurtee soo dhowaadka ayaa ugu fiican nusuul ilaahi wakhti wax la qaybo ama wax la taalacdo wax la akhristo waxa ugu fiicani waa suluska dambe habeenkii habeenka marka saddex dalool loo qaybiyo daloolka ugu dambeeya waa wakhtiga ilaahay soo degaayo naxariistiisana fidinayo yacani wakhtigaas wakhti la mida ma jiro ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiila yacni qiraa'ada habeenkii la akhrinayaa khaasatan weliba marka hurdo laga kacay oo qofku intuu seexday dabeedna uu kacay qiraa'ada uu wakhtigaa akhrinaya wax la midi ma jiro ashaddu wad'an maxaa laga tilmaamayaa waafiqitaanka qalbigiiyo carabku iswaafaqayaan bay u darraansho badan tahay oo hadalka wakhtigaa uu odhanaya qalbigiisu ku dhacayaa sanqadhii waa go'an tahay shabaqi ma jirto isagii waa deggan yahay hurduu ka soo kacay yacnii hurdo markuu ka soo kacay isaga laftiisu waa haadi maskaxdiisii baa degan marka qiraa'adaasi waa iswaafaqaysaa qalbiga iyo carabka iswaafaqaya qalbiga iyo carrabkaa iswaafaqaya saas aawadeed wakhtigaa waxa la qaybo wax la midi ma jiraan wakhti wax la qaybo wakhtiga ugu fiicani waa waktu saxar wakhtu saxar weeye saas aawadeed mashaa'ikhda qaar waxay caado u lahaayeen carruurta inay seexiyaan habeenkii goor hore oo fiidka hore intay seexiyaan dabeedna soo dhowaadkay kicinayaan markaasay odhan jireen qur-aanka qayb hadda akhri fiidkii horena waa siixiyeen waa wakhti barako badan wakhtigaa marka laga yimaado wakhti wax la qaybooo kale waxa ugu fiican bacda salaati subxi waa lbukuur sheikh baa lagu yidhi cilmiga maxaad ku baratay waxaan ku bartay buu yidhi bukuuran bukuuri lghuraab ka lahaad la mida buu yidhi ka lahaadda tukaha la mida ayaan markaa ku bartay buui markaa cilmiga adigu marka ashyaa kalena waa sheegay wa yenbagii an yuxaafida calaa qiraa'ati maxfuudihi waxaa habboon an yuxaafida inuu ku dadaalo calaa qiraa'ati maxfuudihi waxa uu qaybsan yahay ee xafidsan yahay inuu akhriyo waa inuu ku dadaalaa maxaa loo jeedaa waa inuu raajacaa wa yenbagii waxaa habboon anlaa yu'sira binawbatihi inaanu door bidin oo u door bidin binawbatihi miiladiisii nawbadu waa maxay waa miilada uu leeyahay dadkii markay kala dambeeyaan oo kala horreeyaan yacnii kii horreeyey miiladiisii baa soo gashay kaasi markuu tagana ka ku xigaa miiladiisu soo gashay yacnii fayl oo kalea lagu jiraa alawal falawal marka miiladiisii markay timaado oo wakhtigu isagu darsiga u lahaa ay timaaddo cid kale yaanu u doorbidin oo odhanin hebel ha iga horreeyo ruux ka dambeeyey yaanu iska hormarin fa ina aliisaara bilqurabi makruuhun waayo doorbidka lagu sameeyo waxyaalaha qurbooyinka ah ee rabbi loogu dhowaanayo in cid kale markaa la doorbido oo naftaadii aad ka doorbido oo ciddaa kale hormariso makruuhun waa mid la karaahiyaystay wey bikhilaafi aliithaari bixuduudi nufuus sidaa waxaa ka duwan doorbidka markaa la doorbido nafuhu markaa yacni dheefahooda adduunyo ay jecel yihiin dheefta adduunyo inuu markaa door bidaa oo cid kale hormarya waa fadiilo laakiin wixii qurbo iyo cibaado ah cid kale inuu door bido iska hormariyo isagoo isagu u leh ta noocaasi fadiile ma aha waa makruuh buu sheikhu leeyihi fa innahu maxbuubun iisaarka waxyaalaha adduunyada ku saabsan ee dheefaha nafaha adduunyadii baa looga jeedaaye maxbuubun waa mid la jeclaystay wey fa in ra'aa shaykhu lmaslaxata fi liisaari hadduu sheikhu u arko maslaxadu inay ku sugan tahay yacnii iisaarka doorbidka la doorbidaayo fii bacdi alawqaati awqaadda qaarkood cid la doorbidayo limacnan sharciyin macno sharciya daraaddeed uu sidaa u arko waxay ku tacalluqdaa ra'a limacnan sharciyin macno sharciya daraaddeed uu sidaa u arko inay saa ku fiican tahay oo fa ashaara calayhi bidalika sidaa uu u tilmaamo inuu ciddaa door bido iska hormariyo imtasala amrahu amarkiisa waa qaadanaya waa fulinaya yacni sidiisuu qaadanaya sheikhu wuxuu tilmaamayaa wixii uu xafiday waa inuu raajaca oo ku noqdaa oo icaado sameeya dadka qaarkooda aad wax u qayba sida shanaaqidadoo kale markay wax qaybayaan marka hore waxay sameeyaan takraarkiiyo ku celeelinta ay aad u badiyaan waa ummad qaybista ay wax qaybaysaa ay badan tahay oo qaybitaanka aada ugu barbaartay xifdigooduna badan yahay takraarka way badiyaan oo aad bay ugu celceliyaan intaa u malayn lahayd inay ku celceliyaan markay wax qaybayaan marka lehe way fara badiyaan imise goor is odhan lahaydeen way ku celceliyaan shaygay qaybayaan bal badiyo intaa u malayn lahaydeen boqol goor may boqol kuma celiyaan waa ka badiyaan waxay yidhaahdeen takraar wax la qaybaayo lagu celceliyo waxaa ugu yar saddex boqoloo goor agtooda nidaam bay ka tahay shay la qaybaayo waa inta lagu celceliyo shanaaqidada agtooda waxaa ugu yar in saddex boqoloo goor lagu celiyo waa aqalli bay yidhaha aqalu takraar waxaa ka fiican bay in laga badiyo oo dee culamada qaarkood waa sheegi jireen ka badinta tacliimulmutacallimkuba wuxuu qori jiray khud xarfan wa qul alfan hal xaraf qaado kun goorna dheh mana aha markaa saddex boqol waxay bilowdeen ee culammadii ka horraysay qaarkoodba waa kuwa kunka goor sheegaya ahlucilmigii horena qaar badan waxaa laga soo naqliyaa kamiyo badan inay ku celcelin jireen sheekh baa waxaa laga sheegay culammadii hore ah inuu yidhi darsigaan qaybayo afarta jihaan marba gees u jeestaa buu yidhi deedna siddeetan goor baan gees kasta u idhaahdaa buuhi tacabud ugama jeedo jeesigan uu jeesanaaye malalka iyo daalka inuu iskaga biiyo ayuu uga jeedaa dadka qaar markay wax qaybayaan way waragalaystaan dadka qaar markay wax qaybayaan way wareegaalaystaan qaar waxa weeye yacni waxa weeye marna waa kacaan marna waa fadhiistaan yacni waxay iska biinayaan daal inuu ku yimaado bay iska jirayaan bari baan u jeestaa buuhi siddeetan goor baan idhahdaa oo haddana waqooyi u jeestaa siddeetan goor galbeed siddeetan goor koonfur siddeetan goor isu geed afar siddeetanaad maxay noqotay saddex boqol iyo labaatan oo hore shan ka mid aan laga soo noqliyey marka qolada shanaaqidada waxay yidhaahdeen in wax lagu celceliyo saddex boqol oo goor baa ugu yar oo darsiga maalintaa la qaybaya ee laga baxaayo waa in saddex boqoloo jeer lagu celiyaa la akhriyaa waad ka baxday berri baad timi berri darsigeedii saddexdii boqol ee maalintaas waa inaad ku celisaa kii shalay waa inaad ka tegin isagana waa inaad ku noqotaayoo takraar ula timaadaa isaga laftiisana saddexda boqol kala badh waa boqol iyo konton soo maaha kii shalayna boqol iyo konton goor ku celi kii maantana saddex boqoloo goor ku celi maalintaa saddexaad markay timaado kii maalintaa saddex boqoloo goor ku celi kii shalayna boqol iyo konton goor ku celi kii doraadna boqol iyo kontonka kala badh waa shan iyo toddobaatan soo maa shan iyo toddobaatan goor ku celi saddex maalmood buu saddexdaba dersiga qaybayaa ka warran maalintii hore saddex boqoloo goor buu yidhi oo akhriyey maalintii labaadna boqol iyo konton goor maalintii saddexaadna shan iyo toddobaatan goor marka maalintaa saddexaad inta goore uu wax akhrinaya ku celinayaa shan boqol iyo shan iyo labaatan bay noqonaysaa waa kamiyo badan haddana waxay leeyihin waa maxfuud sidaa marka loo soo wado maalin walba waa nooca ah darsigaa hore waxaad iska daynaysaa marka saddex maalmood ka soo wareegaanoo saddexda maalmood baad qaybtay haddana wiiggu markuu dhammaado maalin la raajacayo in alla intii wiigga la qaybay dib loo akrinaya waa inay jirtaa wiig walba waa nooca ah. marka wuxuu noqonayaa xifdiga xifdi adag haddana sidaa lagu dayn maayee bishu markay dhammaato afarta usbuucu waxa la qayba waa in la akhriyaa oo lasoo wada maraa marka xifdigu wuxuu noqonaya xifdi biyo ah wakhtiyo qofkii laga dhegaystaana wayna jiraan calaa kulli xaal waa in marka ay jirtaa maxfuudkii ruuxu qaybay wakhti uu raajaca waynu jiraa hadduu laakiin wax qaybaayo aanu raajacaynin waxay ka dhigan tahay kaanahu foosto daloosho inuu dhaaminayo xagganna waa ka qaybayaa xagganna waa ka sii daynaya waa ka dayacayaa marka muxuu shabahayaa foostada dalooshay kii dhaaminayuu shabbahaa marka waxaa loo baahanyo caqligu keensanayaa wixii la qaybay waa in la raajacaa haddii kale faa'iida kuma jirto xifdiga la qaybaayo sheekhu wuxuu kaloo inoo tilmaamay miiladiisa cid kale waa inaanu siin oo wakhtigu darsiga u leeyahay cid kale waa inaanu door bidin waa inuu xisadiisa qaataa xisatahu min ashaykh waa inuu qaataa maxaanuu shiikhu u sababeeyey faina ina aliisaara bilqurabi makruuhun qurbooyinka iyo cibaadaadka waxa rabbi loogu dhowaanayo in iisaar lagu sameeyo naf kale naftaada ka door bidaa waa mid karaahiyo oo la nacay aksarka culammadu waxay tilmaameen aliisaar bilqurab inuu makruuh yahay waxayna ku dareen min alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqigaabay ku dareen qaacidadan aliisaar bilqurab makruuh layskuma see waafaqsana oo bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin iisaar in lagu sameeyo qurabka makruuh ma aha ee waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inay karaaha ka madhato inay karaaha ka madhnaataa dhici karta marka ilaaqeeda ma aha culamada sidaa tidhina waxaa ka mid a alcallaamatu ibnulqayim fii bacdi kutubi kitaabkiisa zaadu lmacaad waxa uu marayaa iisaar in qurabka lagu sameeyaa karaahiye inaynay ahayn buu marayaa ahaar iyo adilana waa doonayaa inuu u deliishado ha yeeshee kutubihiisa kale wuxuu maray sidaa culammadu ay sheegayaan iisaar bilqurab inuu makruuh yahay ibnu taymiya laftiisa waa arkay fii bacdi kutubihi isagoo tilmaamaya aliisaar bilqurab inaanu makruuh ahayn isagoo tilmaamaya ibnuqayim adiladu u deliishaday waxaa ka mid ah xadiiska ku saabsan nebiga sala allahu alayh wasalam in loo keenay caano ou caanihii cabbay caanihii markuu cabbay ayaa nebiga dhinaciisa sala allahu alayh wasalam waxaa fadhiyey cabdullahi bnu cabbaas oo geesta midi ka fadhiyey geesta kalena nin kale oo weyn baa ka fadhiyey markaasaa nebigu weydiiye uu yidhi ma u hordhiibaa isaga yacani isaga u leh cabdullahi bnu cabbaas baa u leh oo markaa inan yara oo qaangaadhnimo ku soo dhow welina aan qaangaadhin ma siiyaa buu yidhi markaa oo kan kale ma u dhiibaa ninkan weyn markaasuu yidhi maya laa uusiru binasiibii minka axadan dheeftayda xaggaaga aan ka helaayo cid kale markaa ma doorbidaayo naftayda cid kale kama hormarinayo ee anigay si nebigu kuma inkirine waa u dhiibay dabeedna markaa cabdullahi bnu cabbaas waa abay xadiiskaa culammada odhanaysa aliisaar bilqurab makruuh odhanaysa laftoodu waa deliishadeen laakiin alcallaamatu bnulqayim wuxuu odhanayaa iisaar bilqurab inaanu makruuh ahayn baa xadiisku daliil u yahay waayo hadduu makruuh ahaan lahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam cid kale inuu door bido ma weydiiyeen wejigaasuu ka daliishanaya aahaarna waa keenay tilmaamaysa iihaar markaa in la sameeyey oo yacni saxaabada iyo aahaar soo aroortayna waa keenay saas aawoodee qaacidadan itlaaqeeda ma aha buu odhanaya itlaaqeeda ma aha ayuu markaa odhanaya zaadulmacaadka mujaladka saddexaad safxada laba boqol iyo koob iyo labaatan ayuu kaga hadlayaa ciddii u baahani ha raajacdo laakiin jamaahiirta culammadu waxay maraan qaacidadan sidan bale ibnuqayim kutubihiisa kale wuxuu maray alisaar bilqurab makruuh saas yadaabuu maray laakiin umuuraha adduunyada ku saabsan isaar in lagu sameeya makruuh maahae waa maxmuud waa mid fiican oo la jeclaysanayo wa yu'siruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wuxuu ku ammaanay ilaahay mu'miniintii ansaarta ahayd inay iisaar samaynayaan oo nafahoodii cid kale ay ka doorbidayaan oo ciddaa kale hormarinayaan oo waxay iyagu u baahan yihiin oo adduunyaabay cid kale siinayaan ama cunto ah naftoodiina baahi ayaa ugu sugan haddana ciddaa kale ayay hormarinayaan oo siinayaan saasaa lagu ammaana wuxuu sheikhu yidhi hadduu markaa arko sheikhu maslaxada u arko wakhtiyada qaarkood in iisaar la sameeyo macno sharciyo keensaday daraaddeed oo sidaa ugu arko xaalka caynkaasa oo sidaa u tilmaamo waa inuu markaa ka yeelaa oo u aqbalaa isaarka bilqurab aan misaaliye waxaa soo gelaya safkii horaa meel ka yara bannaanaata adigaa horraangelayey oo markaysaga u xaq lahaa oo waad ka horraan gashay ama waad uga dhowdahay inaad gasho dabeedna waxaad aragtay waalidkaa ama shiikhaagii oo isaguna doonaya inuu galo laakiin kaa dambeeyo adigu aad uga dhowdahay inaad uga soo joogto isagu galo waxay noqonaysaa nooc isaar ah waayo safka qurbaa ku jirta gelitaanka la gelaayo safba safku ka horreeyo dee ajar siyaadaa ku sugan waalidka in loo daayo ama shiikha loo daayo ama ruuxa la ixtiraamayo ee da'da weyn loo daayo waa isaar weeyi waxaa la mid a ah haddii looga soo baxo oo safkii hore adoo ku jiraad waxaad aragtay dee aabbaha oo safka dambe ku jira xaalka caynkaasa inaad uga soo baxdaa waxay noqonaysaa iisaar bilqurab haddii la yahay waa karaahiyo dee lagama soo baxayo waa lagu sugnaanaya laakiin haddii la yidhahdo waa maxmuud dee waa looga soo baxayaayo waalidka waa loo bannaynaya waalidka waa loo bannaynaya marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen tafsiil bay geliyeen sida alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo kale oo waxa uu yidhi waxyaalaha qurubaadka in iisaar lagu sameeya laba nooc bay u qaybsantaa al iisaar bilwaajibaat iyo aliisaar bilmustaxabaat masaladu taqciidinaya oo ta'siilinaya shay waajiba in iisaar lagu sameeyo ruuxu naftiisii cid kale ka hormariyaa iyadu ma bannaana waana la isla oggoliyey biyo yar oo lagu weysaystaad haysaa adaa haysta ruux kalead ixtiraamayso ayaa isaguna weyse u baahan adiguna weysaad u baahan tahay labadiinna idinkuma wada fille mid bay ku filan tahay inaad tidhaa bal anigu ama iska gebgabay si aan yeele bal adigu iskaga weysayso inaad tidhahdaa waa iisaar laakiin waa isaar bilwaajibaat ta noocaasoo kale ma bannaana buuyi shay waajiba inuu cid kale hormariyaa yadu ma bannaana laakiin shaygii mustaxabkaa ee sunnada ahaa isaar inuu ku sameeyaa waxay noqonaysaa yacni in laga fiican yahay laakiin wuxuu odhanayaa waalidku hadduu jecel yahay safka hore inuu galo adna safkii hore ku jirto haddaad uga soo bixi weydana u qaadanayo ixtiraam darra inay ku jirto aanad u samafalaynin hadduu sidaa u qaadanayo uga soo bax oo ha galo isagu haddii laakiin uu yahay ruux markaa fahima oo wax fahmayo oo aan taas cuquuqoo kale u qaadanaynin cuqdadina aynay ku gelaynin safkaaga iskaga jir buuri saasoo alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo mas'alada u tafsiilinaya sheikhu wuxuu uhi wa mima yajibu calayhi watata'akadu alwasiyatu bihi an laa yaxsuda axada min rufqatihi aw min hayrihim waxyaalaha waajibka ku ah taalibulcilmiga waxaa ka mid ah wa tata'akadu alwasiyatu bihi ay haboon tahay in la adkeeyo dardaaranka lagu dardaarmayo anlaa yaxsuda axadan waa inaanu xaasidin cidnaba ciddaasoo min rufqatihi asxaabtiisa ka mida cidda la rafiiqa ah aw gayrihim ama cid kaleba waa inaanu xaasidin qaaraan rafiiqiisaba ahayn oo kalena waa inaanu xaasidin calaa fadiilatin shay fadiilo oo ziyaada ah waa inaanu ku xaasidin fadiiladaasoo rasaqahu allaahu alkariimu iyaaha ilaahay uu ku arsaaqay fadiiladaas shaygaa fadliga leh ilaahay uu ku arsaaqay oo siiyey waa inaanu ka xaasidin wa an laa yucjaba bima xasalahu waa inaanu markaa iscajabin oo isku cajabin wuxuu xasiliyey oo cilmi ah yacnii ruuxan daalibka cilmiga baranaya cilmiga uu xasiliyey waa inaanu iscajabin aanu odhan maa sha allah wax kula midi ma jiraan waxaad baratoo kale cidima baran aqoontaad leedoo kale cidi ma laha waxaad qaybtay oo kale cidima qaybin fahamkaagiiyo maskaxdaada cidi lama mid aha dadka qaarkood aada isu cajabiyey oo yidhi aniga fahamkaygaa kayru caadi ah inan baa wuxuu arkay inan kale oo wax qaybaya markaasuu war miyaad qaybaysaa war waa la fahmaa uun waxba lama qaybo anigu waxa weeye saasun baan mar u yaro eegaayo waa iska dhaafaayo saasaan imtixaanka ku galaa buuri saasaan ku galaa buuri waayo maskaxdayda cajiiba buuri yacni mucjab buu isla yahay yacni ruuxa markaa mucjabka saasoo kale isula ahi taxsiil cilmi markaa ma helayo waayo wixiisu hoostay ka daloolaan iscajabintan baa dhaawacaysa oo cawuraysa qofku waa inuu tawaaducaa laakiin hadduu iscajabiyo alcujbu waalguruur cujbiga iscajabinta iyo ghuruurka kedsoonta uu qofku kedsoomo waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka hufiya bay ka mid tahay ruuxa saasoo kali sabir uma laha inuu cilmi sharciya barto cilmi sharciya inuu barto sabir uma laha waayo cujbigaasaa marka cawaraya wa an laa yucjaba bimaa xasalahu waa inaanu iscajabin wuxuu taxsiiliyey oo cilmi ah waa inaanu isku cajabin ee waa inuu tawaaducaa waa inuu hoos isu dhigaa waa inuu yidhahdaa waxaad garanaysaba qaar kaa cilmi badan baa jira waa inuu yidhahdaa qadarkaad garanaysana awooddaada kumaad keenina ilaahay baa ku baray intaanad garanayn baa badan waqad qadamnaa iidaaxa haada waa soo hormarinay caddaynta taa la caddaynaya fii aadaabi shaykh aadaabta sheekhaynu ku soo hormarinay wa tariiquhu fii nafyi alcujbi dariiqiisa uu iscajabinta uu ku daafacayaana waxay tahay an yudakira nafsahu inuu naftiisa xasuusiyo annahu lam yuxasil maa xasala bixawlihi wa quwatihi inaanu xasilin oo ku helin wuxuu xasiliyey oo cilmi ah bixawlihi xeeladdiisa waynaanu ku helin iyo tabtiisa wa quwatihi awooddiisa iyo tamartiisana waa inaanu ku helin waa inuu saa ogaadaa oo naftiisa saa xasuusiya oo uu yidhaahdaa tab iyo tamar aad leedahay adigu cilmigan kumaad keenin wa innamaa huwa fadlun min allaahi tacaala waa gallad iyo nicmo xagga ilaahay ka ahaatay rabbi baa kuugu galladaystay falaa yenbagii an yucjaba bishayin ma habboona inuu iscajabiyo oo shay isku cajabiyo shaygaasoo lam yakhtarichu aanu isagu ikhtiraacin oo markaa aanu samaynin shay aanu isagu markaa bilaaban oo iska ikhtiraacin oo wuxuu isagu sameeyey aan ahayn oo wuxuu isagu abuuray aan ahayn inuu isku cajabiye maaha bal awdacahu allaahu tacaala fiih ilaahay baa wadaaco dhigay oo dhex dhigay awdacahu wadaacu ka dhigay bimacnaa ammaan uga dhigaa laga tilmaamaya ilaahay baa siiyey oo dhex dhigay ila fadiilo kastoo lagu siiya ammaana weeyaane sheekhu wuxuu yidhi wa tariiquu fii nafyi alxasadi waddadiisa uu xasadka iskaga daafacayaana waxay tahay an yaclama inuu ogaado anna xikmata allahi tacaala in xikmadda ilaahay iqtadat jacla haadihi alfadiilati fii haada inuu ogaado in xikmadda ilaahay ay keensatay jacla haadihi alfadiilati fadiiladan iyo siyaadadan dheeraadka ee fadliga ah in laga yeelo fii haada shakhsigan gudihiisa in laga yeelaa xikmadda ilaahay baa ku tacalluqdoo keensatay sidaas fa yenbagii waxaa habboon anlaa yactarida calayha inaanu xikmadda ilaahay ictiraadin oo aanu bushinnin oo ka hor imannin ayaa habboon walaa yakraha xikmatan araadaha allaahu tacaalaa oo aanu karaahiyaysan xikmad uu ilaahay doonay aanu karaahiyaysan walam yakrahhaa aanu karaahiyaysan wallahu aclam yacnii xikmad ilaahay doonana ma karaahiyaysanaayo fadiilada hebel la siiyeyna karaahiyaysan maayo marka midna waxay u noqonaysaa daatadii xikmada ilaahay si yacni markaa xikmadda ilaahay doonay ma nacayo muxuu ilaahay saa u doonay odhan maayo yacni xikmaddii ilaahay hadday saa keensatay keensadka xikmadda ilaahay ay keensatay ma nacayo fadiilada in hebel la siiye nicmaayo walam yakraha fadiiladanna ma nacayo markaa marka wuxuu ka tartiibiyey inuu xikmaddii ilaahay saa keensatay sidaas aawadeed inuu naca inaynay ahayn inuu ictiraadana aynay ahayn wuxuu sheekhu tilmaamayaa waa inuu ruux iska jiraa laba shay waa cujbiga iscajabinta uu iscajabiyo isla dhaco iyo xasadka uu cid xaasido labadaaba wayna iska jiraa labada mid waliba waa laba sifo xunxun cid inuu xaasida ma aha am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih waa inkaar la inkirayo oo la diidaayo o laleeyahay inay xaasidaan ma aha xasadku waa madmuum mu'miniintuna inay isxaasidaan ma bannaana walaa taxaasaduu ha isxaasidina marka xasadku waxa weeye waa cudur waa inuu ruuxu marka iska jiraa inuu cid xaasido xasadku waa maxay waa tamani zawaali nicmati alghayr nicmo cid kale la siiyey ruuxu inuu jeclaysto nicmadaasi inay ka tagto oo ruuxu nicmadaa waayo ayaa xaasidnimo la yidhahdaa waa tamanii zawaali nicmati alghayr laba qaybood baanu u qaybsamaa oo inuu is yidhaahdo fadliga iyo nicmada hebel ilaahay siiyey maa laga qaado oo adiga lagugu soo wareejiyo nooca kalena waa maxay waa inuu is yidhahdo adigaba yaan lagugu soo wareejinay maa isaga laga qaado labada mid waliba waa xasad madmuum ah xasadka aan madmuumka ahayn lafdigunba xasad loogu itlaaqay waa qibdadiie isaga waxaynu ku soo marray duruustii hore laa xasada ilaa fi taasi waa qibda waa tamani zawaali nicmati alghayr ma aha waa xasadkii xaqiiqigaha ah ma aha kaasi waxa uu yahay yacni majaazan baa xasad loogu magacaabay waa qibda weeye wuxuu jeclaysanayaa fadiilada hebel la siiyey inay u baaqi noqoto laakiin fadligaa mid la mida isagana in la siiyu tamaniyaya oo jeclaysanaya dee haddii waxaa la tamaniya ay tahay wax khayr ah waxay noqonaysaa mid maxmuud ay noqonaysa waana ta xadiisku laakiin isaga khayrkiisi inuu baaqi noqdo waa lala jecel yahay laakiin khayrkii mid la mida in isagana la siiyo rabbi ugu tafaduli lahaa buu tamaniyaya jeclaysanaya laakiin xasadka xaqiiqigii isagu waa madmuum labadaa nooc baana u qaybsamaa labadubana waxay soo gudagelayaan tamanii zawaali nicmati alghayr marka intuu tamaniyaayo nicmada hebel in laga qaado in isaga lagu soo wareejiyo inuu jeclaysto iyo inuu jeclaysto isaguna in laga qaado walow yaan laguma soo wareejinayn marka xasadkaasi waa inuu iska jiraa marka saaxiibadiisa iyo dadka kale toonna midnaba waa inaanu xaasidin fadiilo ilaahay siiyi fadligaasi noocu doona ha noqdo fi dunya ama fil aakhira wuxuu doona ha ku saabsanaado diin ama adduunye ha ku saabsanaado midnaba waa inaanu tamanniyin fadiilada in laga qaado cid kastoo mu'mina in la xaasida ma bannaana waxay noqonaysaa mid xaaraana dariiqada uu xasadka isaga daafacayaana waxay tahay inuu ogaado xikmada ilaahay baa keensatay fadiiladaa in ciddaa la siiyo marka xikmada ilaahay inuu ictiraado ma aha xikmada ilaahaye sidaa keensatayna inuu karaahiyeysto ma aha waxay keensatayna waa inaynu karaahiyeysan haddaba alaa qul liman baata lii xaasidan atadri calaa man asa'ta aladab asa'ta cala allaahi fii ficlihi id lam tarda lii maa wahab a'imadii qaarkood baa loo nisbeeyaa yacnii inay saas yadaa markaa ku inshaadeen imaamiyaalkii waaweynaa qaar ka mida laga soo naqliyaa ma garanaysaa kii markaa ahaaday midii xaasidayow ciddaad aadaabta ku edab darrootay ma garanaysa yacni waxaad yacni ku edab darrootay yacni ilaahay nicmada isiiyaad ku edab darrootay waayo wuxuu isiiyey kamaad raalli noqon oo kaannahu aad leedahay in hebel la siiyo munaasib ma ahayn dee taasina waa ictiraad ilaahay xikmadiisii la ictiraadayo yacni weeye waa mid madmuum ah shayga labaad cujbiga ha iska jiro inuu iscajabiyo wanaag kastoo ruuxa la siiyo ama ha ahaado wax adduunyo ah, ama ha ahaado wax diin ah waa inaanu iscajabin xataa umuuraha dunyawiga waa inaan isku cajabin haddii xoog la siiyo iyo haddii qurux la siiyo iyo haddii xoolo badan la siiyo iyo haddii ubad badan la siiyo iyo waa inaanu iscajabin diin wax ku saabsanna waa inaanu isku cajabin oo guruur bay leedahay cujbigaas shaydaanku waxyaaluhu markaa camalka ruuxa ku baabiiyeynay ka mid tahay iscajabintu iscajabiyo waxaa la yidhahdaa imaam axmed ibnu xambal ayaa isagoo sakaraadaya ayaa waxaa laga maqlay isagoo leh laa laa hadhow markuu yaro miidhaabay ayaa inankiisi weydiiye wuxuu yidhi aabbe haddeer waxaan kaa maqlaya adigoo laa laa lehe maxaa dhacay wuxuu yidhi shaydaankii baa yimi laciinkii markaasuu wuxuu igu yidhi axmedow qad futtanii waad iga baxsatay waad iga baxsatay buuri oo kumaan lumin markaasaan waxaan ku idhi la wuxuu doonaya wiil in aan iscajabiyo markaasaan waxaan ku idhi kaama baxsan inta nafta igu jirto naftu inta igu jirto kaama baxsan saasaan ku idhi qad futanii markuu leeyahay waad iga baxsatay muxuu rabaa shaydaanku wuxuu rabaa inuu iscajabiyo u yidhahdo maasha allah waa kaa shaytaankiiba kuu sheegay inaad ka baxsatay waxba kaa qaadi waayey marka cujbiga waa in layska jiraa albaabu alkhaamis baabka shanaad fii aadaabi xaamil alqur'aan ka qur'aanka xambaarsan aadaabtiisuu ku saabsan yahay adaabta ay tahay ka qur'aanka xambaarsan inuu ku sifaysnaado maxay tahay sheekhu waxau uhi raximahullah qad taqadama jumalun minhu fi lbaabi aladii qabla haada waa ku soo hormaray jumlooyin ka midii adaabta xaamilqur'aanka baabkii ka horreeyey kan ayuu ku soo hormaro wax ka mida lagu sheegay wa min aadaabihi aadaabta xaamilqur'aanka waxaa ka mid a an yakuuna calaa akmali alaxwaali wa akrami alshamaa'il inuu ku sugnaado xaaladaha ta ugu kamaalka badan oo ugu dhammaystiranka badan wa akrami shamaa'ili sifooyinka ta ugu sharafta badan waa inuu ku sugnaadaa wa an yurafica nafsahu can kulli maa naha alqur'aanu canhu waa inuu naftiisa ka korraysiiyaa can kulli maa kii dhammaantii oo naha alqur'aanu canhu qur'aanku uu reebay waa inuu naftiisa ka korraysiyaa oo kala qashaafaa waxyaalaha xun ee qur'aanku reebay waa inuu markaa naftiisa ka ilaaliyaa oo kala qashaafaa oo ka korraysiiya ijlaalan lilqur'aan wuxuu uga korraysiinayaa weynayn uu qur'aanka weynaynayo daraaddeed oo ixtiraamayo wa an yakuuna masuunan can daliili iktisaab waxaa kaloo aadaabtiisa ka mid a inuu noqdo masuunan mid la ilaashay waa inuu noqdaa oo laga ilaashay can danii'il iktisaab kasabyada kuwooda xunxun yacnii shaqooyinka liita inuu ka shaqeeyo waa inuu markaa iska ilaaliyaa ixtiraamu qur'aanka ixtiraamaya daraaddeed shariifa nafsi naftiisu miday sharaf leedahay waa inuu noqdaa mutarafican mid iska korraysiinaya waa inuu noqdaa cala aljabaabirati dadka markaa jabaabirada ah yacni markaa dulmiga badan markaa jabaabiradu waa kuwa markaa awoodda lehe markaysagaa kibirsane ee waxay doonaan markaa samaynaya ama madax ha noqdaan ama dad kale oo kibreeba ha noqdaan kuwaa waa inuu iskala korreeyaa iyo waljufaati kuwa markaa engegan waxaa loo jeedaa dad waxa weeye cibaadadii iyo diintii iyo camalkii markaa shareecada lagu dhaqmayay iyo waxyaalaha ka engegan baa loo jeedaa oo min ahli dunya dadka markaa ahludunyaha ka mid ah abnaa'u dunya iyo abnaa'ul aakhira jira ahludunyaha waxaa loo jeedaa dadka adduunyadu ka daba dhacay aakhiray dadka qaarna doonayaan dadka qaarna aakhira damba kama lehee adduunyadunbay markaa ka daba dhaceen adduunyunbu daba cararayaanoo adduunyun bay raadinayaan aakhirana damba kama leh kuwaas waa ahludunya mutawaadican lisaalixiina waa inuu noqdaa mid isu dhuldhigaaya dadka saalixiinta ee wanwanaagsan wanaagsan wa ahlilkhayri kuwa khayrka u ehelka ah waa inuu isu dhuldhigayaa waalmasaakiini kuwa fuqarada ee baahan waa inuu isu dhuldhigayaa masaakiinta hadda waxaway fuqaradiina waa soo gelays waa kuwa baahan unbaa loo jeeda ama waxaa haystaan oo waxay haystaan qaar aan ku fillayn ha noqdaan ama qaar aan waxbaba haysan ha noqdaanba wa an yakuuna mutakhashican waa inuu noqdaa mid markaa khushuucayo oo khushuuc iska doondoonaya oo bimacnaa isdullaynaya yacni tadallul la imanaya tadallulka dad isu dullayn maaye ilaahay buu isu dullaynaya baa laga tilmaamaya ilaahay ayuu isu dullaynaya baa loo jeeda daa sakiinatin xasilloonni mid u saaxiiba waa inuu yahay wa waqaarin iyo degganaansho waa inuu saaxiib yahay faqad jaa'a can cumara bni alkhataabi radia allaahu canhu waxaa ka yimi oo ka soo arooray cumar bnu khataab ilaahay raalliha ka noqdee annahu qaala inuu yidhi yaa macshara alquraa'i yacnii quraa'da marka ururkoodow kuwa qur'aanka akhriya ururkoodow ama jamaacadoodow irfacuu ru'uusakum madaxiinna sare u qaada madaxiinna sare u qaadoo sare u toosa faqad wadaxa lakum adariiqu dariiqu waa idiin caddaaday dariiqii xaqa ahaa baa idiin caddaadee madaxa sare u qaada wastabiqu alkhayraat khayraadkana u beretama oo u kala dheereeyo u tartama walaa takunuu ciyaalan cala annaas walaa takuunuu ha noqonnina ciyaalan cala annaasi qaar dadka culays ku ah oo dadku ay masruufaan oo dadka eega ha noqonina ciyaalan calanaas waxaa loo jeedaa qaar dadku marka ay masruufayaan oo isagu markaa kasab wax kula soo baxa iyo xoolo markaa midnaba ma haysto kasab xalaalna ka shaqaysan maayo waa iska fadhiyaayo wuxuu eegayaa in wixii la siiyo waa ciyaal cala annaas yacni waxaa weeye an yacuulahu nnaas bes dadku inay masruufaan bes buu eegayaa wax kasabu xalaala la iman maayo markaa dadka qaar culays ku ahoo dadku ay masruufayaan ha noqon cumar bnu khataab asarku waa ka sugnaaday oo sanadkiisu waa xasan sida baaxisiinta qaarkood ay caddeeyeen wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu cabdullahi ibni mascuud waxaa ka soo aroortay ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi yenbagii lixaamili lqur'aani waxa u habboon ka qur'aanka xambaarsan an yucrafa bileylihi in lagu aqoonsado habeenkiisa idannaasu naa'imuun markay dadku hurdaan habeenkiisa in lagu aqoonsado ayaa habboon siduu qur'aanka ugu soo jeedo wa binahaarihi maalintiisa in lagu aqoonsado ayaa habboon ida nnaasu muftiruun markay dadku afuran yihiin oo isagu uu soomaa wa bixusnihi murugadiisa in lagu aqoonsado ayaa habboon uu murugoonaayo ida annaasu yafraxuun markay dadku farxayaan oo wuxuu ka murugoonayaa taqsiirkiis iyo kagaabintiisuu ka murugoonaya iyo macaasidiis iyo dembiyadiis yacnii dembi yaroo sakiiro oo mar ka dhacay ayaa laga yaabaa inuu la weyn yahay oo aanu ilaa weyn mar walba hor yaallo wa bibukaa'ihi oohintiisaa lagu aqoonsadaa ida annaasu yadxakuun markay dadku qoslayaan wa bisamtihi aamuskiisaa lagu aqoonsadaa ida annaasu yakhuuduun markay dadku hadalka iska dabaalanayaan oo ay markaa waxa weeye waxay doonaan odhanayaan yacni yakhuuduuna waxaa loo jeedaa hadalkay dabaalanayaan wa bikhushuucihi khushuucdiisaa lagu aqoonsadaa isdullaynta uu isdullaynayo idannaasu yakhtaaluun markay dadku kibrayaan oo isqaadqaadayaan yacni waxa weeye marka uu soconayo tawaaduc si abuu ah u soconayo wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa xaamil qur'aanku waa inuu ku sugnaadaa sifooyinka kaamilka ee dhammayska tiran oo sifooyin wanaagsan waa inuu ku sugan yahy akmal alaxwaal wa akram alshamaa'il akhlaaqdiisu waa inay wanaagsan wanaagsantahy cibaadadiisu waa inay wanaagsan wanaagsantahy camalkiisu waa inuu wanaagsan yahay carabkiisa iyo ficilkiisa mid walba waa inuu markaa dhowrayaa ilaalinayaa waa inuu naftiisa ka ilaaliyaa waxa qur'aanku reebay qur'aankii uu xambaarsan yahay soo maa maadaamuu qur'aankii xambaarsan yahay yacni waa inaanu qur'aanku wuxuu diidaya la iman ruba qaari'in lilqur'aani walqur'aanu yalcanu asar baa waxaa lagu yidhi fara badana mid qur'aan akhrinayo qur'aanku u nacdalayo oo daalimiinta markuu nacdalaayo dulmigii isagaabaa ku jira waxaanu akhrinayaa marka waxabay daalimiinta lacnadoodii u akhrinaya marka waa inuu taasoo kale iska jiraa qur'aankii waa inuu markaa weyneeyaa ixtiraamaa oo wixii qur'aanku diidayo ka dheeraada waxaa loo jeedaa wixii sharcigu diidayaa laga tilmaamaya hadduu xadiisku diidayana qur-aanku waa diiday waayo shayga xadiiska nebigu diido sala allahu alayh wasalam waxay ka dhigantay qur-aankuna inuu diiday cabdullahi bn mascuud markuu sheegay xadiiskii tilmaamayey inuu markaa nebigu nacdalay sala allahu alayh wasalam annaamisaat waalmutanammisaat waalwaasilaat waalmustawsilaat waalmutafallijaati lilxusni yacni markuu xadiiskaa sheegay cabdullahi bn mascuud oo ficillada xunxun dadka la yimi in nebigu nacdalay baa gabadhi waxay ku tidhi cabdullahi bn mascuud maxaad u nacdalaysaa marka waxa weyaan yacni cidda caynkaa samaysa markaasaa cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi maxaan u nacdali waaye iyadoo nebigu nacdalay sala allahu aleyh wasalam qur'aankana ay ku sugan tahay markaasay waxay tihi qur'aanka dhammaantii waa akhriyo kama helin bay tidhi ashyaada aad nacdalayso annaamisaat walmutanamisaat walwaasilaat walmustawsilaat waalmutafallijaat lilxusni yacni kama helin qur'aanka markaysaa meel lagu nacdalayo markaasaa cabdullahi ibnu mascuud wuxuu ku yidhi haddaad qur'aanka akhrin lahayd dhammaantii haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd waayo allah wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu rasuulku idin siiye qaata wuxuu idinka reebana yacni ka reebtooma oo iska daayo oo ka taga marka wixii rasuulku reebaa dee waxay soo gelaysaa cumuumka aayaddan bay soo gelaysa marka asalkiisaa qur'aanka ku sugan buu u jeeday cabdullahi ibnu mascuud waa inuu markaa kasabyada liita waa inuu markaa iska ilaaliyaa oo naftiisa ka dhowraa shaqooyinka liita ee danii'a e ah ixtiraamu qur-aanka ixtiraamayo waa inuu ka fogaadaa waa inuu noqdaa shariifa nafs naftiisu miday sharaf leedahay oo waxa liita markaa yacni ka yakyaksoonayo iska ilaalinaya qofku hadduu markaa yahay yacni daliila nafsi oo naftiisu iska dullaysan tahay wax walba oo iska aqbalaya dulliga naftu dulaysantuu wax walba aqbalaya xumaan walba uu iska aqbalaya marka naftiisa waa inay noqotaa mid sharaf leh waa inuu dadka marka waxaweye jabaabirada ah ama madax ha noqdaan ama markaa ha noqdaan waxa weeye dad kale oo tujaara ha noqdaan oo dee khayr markaa aan ku yacni alqaan lahayn ee eh, laakiin abnaa'u dunya iska ho adduunyo uun ka daba cararaya aakhira aan xaalaynayn kuwa waa inuu iskala korreeya dadka saalixiintaee wanaagsan waa inuu u tawaaducaa isu dhuldhigaa ahlu khayrka masaakiinta fuqarada waa inuu u tawaaducaa isu dhuldhigaa tawaaducii waxaa ku jira khayr ayaa ku jira waa inuu marka waxa weeye khushuucaa oo si deggan u socdaa wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna lama odhan arlada isqaadqaadayaan laakiin socod deggan bay soconayaan socod deggan ayay soconayaan maxay yidhaahdeen culammadii hore sheikh ka mid a ah, waxaa laga soo naqliyay al abraar markuu fasiraayey wuxuu idhi alabraar waa alladii laa yu'di darra waa kaan qudhaanjada waxba yeelayn abraartu waa kuwa kuwaan qudhaanjada waxba yeelayn weeye abraartu marka marka uu soconayo waa si mutawaadic oo deggan waa inuu u socdaa si kibir iyo isqaadqaad leh waa inaan u socon asarka dambe inqitaac baa ku jira oo sanadkiisu qawi ma aha waayo ninka ka warinaya cabdullaahi bn mascuud cabdullahi ibn mascuud waxba kama maqal saas aawadee waa munqatic musayib ibnu raafic baa la yidhaahdaa cabdullahi ibnu mascuudna waxba kama maqal siday culammada qaarkood marka ay tilmaameen calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa inay u habboon tahay buu tilmaamayaa xamil qur'aanka qur'aanka inaanu habeenkii ka seexan ee habeenkii u akhriyo ama ku tukado maalintii inuu cibaadaadka la yimaado khaasatan soonkaoo kale waa tilmaamay yacni waxa weeye ruux marka murugo iyo oohin iyo ku sugan iyo khushuuc yacni ku sugan baatilka aan iska dabaalanayn wax walba iskaga hadlaynin aan isqaadqaadaynoo kibraynin cibaadadii la imanaya qur'aankii akhrinaya sidaa inuu yahay baa lagu yaqaannaa buuli bimacnaa waa siday fiican tahay inuu ahaado wa can ilxasani raximahu allahu tacaala xasanulbasri waxaa laga soo naqliyey ilaahay ha u naxariistee ina man kaana qablakum ra'aw alqur'aana rasaa'ila min rabbihim kuwii idinka horreeyey waxay u arkeen bimacnaa u aqoonsadeen qur'aanku inuu yahay ru'yadu waa ru'ya qalbiya waxay ku aqoonsadeen qur'aanku inuu yahay rasaa'ila min rabbihim risaalooyin xagga rabbi ka yimi inuu yahay ayay u aqoonsadeen fa kaanuu yatadabbaruunaha billeyl waxay ahaayeen habeenkii qaar ku tadabburo u fiirsaday ahaayeen tadabburku waa maxay yacni alfaadda iyo erayada la akhrinaayo macaanida ka dambaysa waa in loo fiirsado oo qalbiga laga shaqaysiiyo oo waxa weeye laga fekero fa kaanuu yatadabbaruunaha waxay ahayn qaar ku tadabburo u fiirsada bileyli macaanidaasay u fiirsan jireen alfaadda macaanida ka dambaysa atadabbur waa tafacul min addubur yacni alfaadda macaanida ka dambaysaa la habeenkii bay markaa ku tadabburi jireen wa yunfiduunaha waa ku dhaqmayeen binnahaari maalintiina waa ku soconayeen waxaa loo jeedaa waa ku camalfalayeen ay yacmaluuna bimaa fiiha yacni wixii ku sugnaabay ku camalfalayeen sida shiikhuba ku fasiray yani imaamu nawowi wa can fudayl ibni ciyaad fudayl ibnu ciyaad waxaa laga soo naqliyey raximah allahu tacala ilahay u naxariistee inuu yidhi yenbagii lixaamil qur'aani anlaa takuuna lahu xaajatun waxa u habboon ka qur'aanka xambaarsan anlaa takuuna lahu xaajatun inaydani u sugnaan ilaa axadin min alkhulafaa'i cid khulafada ka mid ah ama boqorrada ka mid ah ama madaxda ka mid ah khaliifadu waxa weye waa boqorkii yacni waxa weeye cid khulafada ka mid ah waa in markaa aan dani ugu sugnaan faman duunahum iyo cidda ka sokaysaba yacnii madax iyo cid kale toonna waa inaanu markaa dan u yeelan oaan waxba weydiisan mar hadduu qur'aankii xambaarsan yahay qur'aanka ha ixtiraamo ebelow waxisii waa inaanu odhan fudayl ibnu ciyaad asarkaasi waa ka asaxay bimacnaa waa inu noqdaa cafiif waa inu noqdaa ruux dhowrsoon oo mutasawil waa inaanu ahayn ruux markaa su'aal badan oo dadka markaa waxa waxaweyan yani dawarsanayo oo wax weydiisanaya waa inaanu noqon ama waxa weeye albaabada markaa waxa weeye yacni tujaarta iyo madaxda iyo marba markaa tegaya oo yacni wax isiiya odhanaya wax isiiya odhanaya yacni hadduu madaxda u tago waa inuu nasiixo ugu taga uu naseexaynayo oo khayrka uu tilmaamayo oo xumaanta ka reebaayo oo kelmadda xaqa ah ku odhanayo laakiin waa inaan ugu tegin inuu markaa waxa weeye dan shakhsiya inuu weydiisanayo odhanayo waxaayo waxaa isii waa inaanu taas ugu tegin waa madmuum inuu yacni saa ugu tago yani waa laga fiican yaa loo jeedaa yani xoolaha muslimiinta ay kolley hayaan oo dee waxa weeye ashyaadii su-aashu ku bannaanayd waa tahay laakiin waxaa laga tilmaamayaa waxyaalo bannaan baa haddana ay ku fiican tahay xaamil qur'aanku inuu iska ilaaliyo iska jiro xaalu daruura hadday keensato dee naftu ay qabato iyadu markaa yani shani gaar ay leedahay daruuradu daruuradu markaa shani gaara ayay leedahay markaa wuxuu noqonayaa xaaladda macduur laakiin waxaa laga tilmaamayaa fii xaali ikhtiyaar oo xaddu daruura aan gaadhin waa inaanu cidnaba waxba weydiisan hadday boqor tahay iyo hadday cid ka sokaysa tahay yacni midnaba waa inaanu waxba su'aalin wa canhu aydan waxaa kaloo laga soo naqliyey fudayl ibnu ciyaad noqoshaynu ku noqonnaye xaamilu lqur'aani xaamilu raayati lislaam xaamilu lqur'aani ka qur'aanka xambaarsani xaamilu raayati lislaam calankii islaamku xambaarsan yahay laa yenbagii an yalhuwa maca man yalhu uma habboona inuu an yalhuwa inuu lahwi la sameeyo maca man yalhuu cidda lahwiga samaynaysa bimacnaa ciyaar madadaalo ah oo iska lahwiyaan faa'iide lahayn yacni cid samaynaysa inuu la sameeyo yacni mid u habboon maaha walaa yashuwa inuu la sahwiyo maca man yashu cidda sahwinaysa yacni inuu la sahwiyo yacni markaa yacni dikrigii iyo khayrkii ilaawo ee cidda la jidhkooda la ilaawo yacni taasna uma habboona ee waa inuu dikrigii iyo khayrkii xasuusnaadaa walaa yalquwa maca man yalqu inuu laqwi sameeyo ma aha oo deelqaaf iyo hadal aan faa'iido faa'iide lahaynoo maalayacniya ku hadlo cidda laqwiga ku hadlaysa iyo hadallada xunxun tacdiiman lixaqi alqur'aan wuxuu sidaa u samaynayaa weynayn uu xaqa qur'aanka weynaynaya daraaddeed buu sidaa u samaynaya bimacnaa xumaanta dadku ay samaynayaan waa inuu ka qashaafaa waa inuu iska jiraa wa idaa maruu bilaqwi maruu kiraama marka laqwiga iyo deelqaafka iyo hadallada xun iyo baatilka uu soo maro maruu kiraama xaalay sharaf leeyihiin bay dhaafayaan oo waxa ay ka qashaafayaan naftooda ka ilaalinayaan marka laqwiga waxaa soo gelaya baatil oo dhan ayaa soo gelaya saas aaweedee waxyaalaha munkaraadka ee shareecada ku xaaraanta ah waxay ka mid yihiin laqwigay ka mid yihiin faslun ay hadaa faasilun bayna maa taqadama wa bayna maa ya'ti kani wuxuu kala soocayaa wixii tegay ee waxa soo socda wa min ahami maa yu'maru bihi an yaxdara kula alxadari min itikhaadi alqur'aani maciishatan yatakasabu biha ka la amraayo waxa ugu muhiimsani wuxuu ahaaday an yaxdara inuu ka digtoonaado xaamilulqur'aanku kula alxadari digtooni dhammaantii uu ka digtoonaado min itikhaadi lqur'aani maciishatan yatakasabu biha inuu qur'aanka ka yeesho maciishatan waxuu ku noolaado oo yatakasabu biha kasab uu ku raadinayo yacnii inuu ku shaqaysto uu rabo taas waa inuu aad uga digtoonaadaa faqad ja'a can cabdiraxmaan ibni shiblin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ka yimi cabdiraxmaan ibnu shiblin ilaahay raalliha ka noqdee inuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam iqra'u lqur'aan akhriya qur'aanka walaa ta'kuluu bihi qur'aanka sababtiisa waxa ku cunina walaa tajfuu canhu qur'aanka ha ka adkaaninoo bimacnaa qaar ka qallalaha noqonnina ha ka dheeraannina qur'aankii walaa tajfuu canhu qur'aankii ha ka dheeraanina oo bimacnaa waxa weeye ha dayicinu ha iska daynina qiraa'adiisi iyo akhrintiis walaa taqluu fiiha ha ku talax tegina xadiidkan waxaa soo wariyey imaam axmed ayaa soo wariyey abu yacla abu yaclaana musnadkiisu ku soo wariyey culamada qaarkoodna waa quweeyeen xadiiskao waxay yidhahdeen waa qawi culamada quweyse waxaa ka mid ah xaafid ibnu xajar alcasqalaani baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah ashaykhu alalbani aan akhrina haddaba axaadiista kaleba laftooda jafaaga iyo guluwiga intaynaan dhaafin horaynu u soo marray oo ghayra alghaali fiihi waaljaafi canhu waa inagii soo marray marka kii qur qur'aanka dayacay oo aan akhrinaynin oo ka tegey isagu wuxuu noqonayaa jaafiguu noqonaya kan ku talax tegayna isagana waa la garanayaa oo qur buu quluwi kula yimi quluwiga waxaa soo gelaya qur-aanku waxa uu sheegayey inuu ka taraaro oo dhaafo oo sida khawaarijtu quluwiga ay ula timaaddo oo kale ayuu la yimi wacan jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal iqra'u lqur'aana qabla an yaatiya qawmun yuqiimuunahu iqaamata alqidxi qur'aanka akhriyaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sida laga soo wariyey qabla an yaatiya intaanu imannin ka hor qawmun dad aynay iman dadkaasoo yuqiimuunahu qur'aanka toosinaya iqaamata alqidxi yacni samayda waranka sida loo toosiyo bimacnaa usha waranka la gelinaayo sida loo toosiyo oo kale qaar sidaa qur'aanka u toosinaya xuruuftiisii bay toosinayaan yatacajaluunahu waa dedejisanayaan qur'aanka walaa yata'ajaluunahu dib u dhigi maayaan dib uma dhiganayaanoo yacnii waxay ku qaadanayaan bay dedejisanayaane ajarkiisii ma kaydsanayaan oo aakhiro dib ugu dhigan maayaan rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey bimacnaahu mid la macnaa buu ku soo wariyey min riwaayati sahli bni sacdin werinta markaa sahli ibnu sacdin saxaabiga la yidhaahdo werintiisa ayuu ku soo wariyey bimacnaa wuxuu tilmaamayaa xadiisku dariiq kale inuu leeyahay oo dariiqaa kalena saxaabi kale laga soo warinayo saxaabigaa kale uu yahay sahl ibnu sacdin culammada qaarkood way isku quweeyaan axaadiistaas oo waa isku kabaan macnaahu yatacajaluuna ajrahu macnihiisu wuxuu yahay waxay dedejisanayaan mushqaayaddiis imaa bimaalin wa imaa bisumcatin imaa bimaalin ama xoolay ku dedejisanayaan wa imaa bisumcatin ama magac bay ku dedejisanayaan wa naxwiha iyo waxa la midka marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadka qaarkood oo qiraa'ada qur-aanka iyo tilaawadiisa si fiican u akhrinaya oo toosinaya oo haddana ajarkiisa aan aakhire u kaydsanaynin baa doonaya adduunyada inay wax ku cunaan laakiin aakhire aan u kaydsanayn inay jiraan oo iman doonaan ayuu tilmaamayaa marka intayna kuwaasi imanin idinku akhriya qur-aanka oo qiraa'ada qur-aanka ku dadaala kuwaa kalena waxaa loo sheegay maqaamu dammi dhaleecayn lagu dhaleecayn ayaa loo sheegaya wa can fudayl ibni camrin raximahu allahu tacaala qaala dakhala rajulaani min asxaabi annabiyi sala allahu alayh wasalama masjidan fudayl ibnu camrin waxaa laga soo wariyey inuu yidhi laba nin oo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida ayaa waxay galeen masjid falammaa sallama alimaamu qaama rajulun markii imaamkii salaamad naqsaday baa nin kacay fatalaa aayaatin min alqur'aan markaasaa wuxuu akhriyey ninkii aayado qur'aanka ka mida buu akhriyey suma sa'ala dabeedna waxbuu weydiistoo dadkiibuu wax weydiistay fa qaala axaduhumaa markaasaa midkood wuxuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay baan u sugnaannay oo ilaahay baan na leh wa innaa ilayhi raajicuun wakhtiga la odhan jiray waxay ahayd fii waqti musiiba samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul yacni kaannahu musiibo weyn uu la kulmay oo uu arkay ayuu sidaa u yidhi yacni waqtiga musiibada wax la yidhahdo maxaa ugu fiican kalaamka soo arooray innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxay culamada qaar yidhaahdeen yacni nebi yacquub hadduu hayn lahaa in la yidhaahdo wakhtiga musiibada innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa odhan lahaa oo ma yidhaahdeen yaa asafaa calaa yuusufa ma yidhaahdeen ee kalaamkan ka qiimaha badan ee dikriga ah ayuu odhan lahaa baa la yidhi wuxuu yidhi markaa ninkii saxaabiga ahaa samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam maxaa lu odhanaayo sayaji'u qowmun yas'aluuna bilqur'aan dad baa iman doona qur'aanka wax ku weydiisanayoo dadka ku baryaaya faman sa'ala bilqur'aani falaa tuctuuh ka qur'aanka wax ku weydiista falaa tuctuuh ha siinina wa hada alisnaadu munqatic sanadkani waa munqatic oo waa kala go'an yahay fa inna fudayla bna camrin lam yasmac asaxaabata nuskhada minta qoraysaa fiican waayo samicada waxaa lagu gudbiyaa marka leeyahay fulaan lam yasmac min fulaan waxaa isticmaalka u badan in min ay culammadu markaa ku gudbiyaan marka qowl la raaciyo waa dhacdaa markaysagaa daato markaa in loo gudbiyo waa dhacdaa fa ina fudayla bna camrin maxaa yeelay fudayl ibnu camrin lam yasmac min asaxaaba saxaabada waxba kama maqal saxaabada waxba kama maqal fasalkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa waxyaalaha ay muhimka tahay in lays amraayo inay ka mid tahay in qur'aankii aan laga dhigan maciishad iyo wax lagu kasbanaayo lagu shaqaysanayo inaan laga dhigan oo arrinkaa laga taxadiro qur'aanka liajli illaah loo akhriyo ajarkiisana ilaahay laga rajeeyo laga doono laakiin dadka aan lagu baryin waxna aan lagu weydiisan fasalkan mawduucaasuu sheikhu kaga hadlayaa mawduuca ayuu sheikhu kaga hadlayaa masalada haddaba waa tafsiilinaynaa oo qur'aanka in wax lagu cuno waxaa loo qaybiyaa dhowr suuraa loo qaybiyaa inay min baabi ruqya taho qur'aanka lagu tufaayo cid oo tabiibnimo loo akhrinayo tadabbub in la isku daweeyaa looga jeedaa marka ruqyo ahaan baa lagu tufayaa lagu akhrinayaa taas in wax lagu qaadan karo adillo gaaray leedahay oo ku soo aroortay culammaduna waa tilmaameen oo waa sheegeen marka ishkaal kuma jiro in yada wax lagu cuni karo waa xadiiskii ku saabsanaa kooxdii saxaabada ahayd ee safarka ahayd ee qolada u soo hoyatay ee qoladii ay qadiyeen ee ay marti soori waayeen dabeedna nin qoladii ka mid ah ama ninkii odayga u ahaaba markaa laga qaniinay qoladii dabeedna ay u yimaadeen saxaabadii ay qadiyeen oo ay ku yidhaahdeen mid wax tufa ma idinku jiraa markaasay yidhahdeen haa markaasay yidhahdeen ninkan baa nalaga qaniineen ku tufa faatixu ku akhriyo waa ku tufa ninkii baa bogsaday beririx buu yidhi waxaad mooddaa inaan waxbaba haleelin waxay siiyeen goosan adhiyay siiyeen goosan adhiya ayay dabad siiyeen mid iyo laba toonna maaha waa ka badanta waa qaateen saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam bay u yimaadeenoo qisadii bay u sheegeen qaar baa shaki arrinkii ka galay markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam cuna wadribuu lii bisahmin anigana markaa qusm iga siiya yacni nebigu sala allahu alayh wasalam wadribuu lii bisahmin markuu leeyahay ugama jeedin xoolo jacayl laakiin wuxuu uga jeeday niyadooda inuu dejiyo oo shaygaasi inuu bannaan yaho xalaal yahay si ay ugu xasilaan ayuu hadalka ugu yidhi laakiin jacayl uu xoolo jecel yahay kama ahayn nebiga sala allahu alayh wasalam marka xadiiskaas ayaa ku soo arooray waxaanuu xadiiskaa nebigu ku yidhi ina axaqa maa akhadtum calayhi alajra kitaab ullah waxaa mushqaayad ku qaadataan waxa ugu fiican oo ugu xaqnimo badan kitaabka ilaahay xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahy sababtuu ku soo aroorayna waa ruqyada taasi waa nooc nooc labaad wuxuu ku saabsan yahay waa in tacliim qur'aanka cid la barayo mushqaayadda lagu qaadanayo taas labaad khilaaf baa ku jira sheekhuna si gaaru uga hadlayaa khilaafkana waa soo naqlinayaa waa u tegaynaa insha allah ta saddexaad waxay tahay waxaan labadaa midnaba ahayn oo ruqyana aan ahayn qur'aankii cid lagu dabiibayo oo lagu tufayo tacliim cid la barayana aan ahayn labadaa wixii ka soo hadhay qur'aankii in ujuuro lagu qaata iyadu ma bannaana culammada markaa madaahibtuna waa isku waafaqsan yihin inay bannaanayn haddii la yidhahdo amwaadu u akhri ujro in lagu qaata ma bannaana amwaadda haddii markaa haddii qur-aanka loo akhrinayo ilaahay dartiiyo amwaadda inuu ku anfaco looga jeedo oo sawaabkiisa uu gaadhsiiyo ujrona aan lagu qaadanayn yacni sidaas loo akhrinayo culammadu waa isku khilaafsan yihiin amwaadda ma gaadhaya dadka dhintay qur'aanku ma gaadhayaa ma anfacaya mise gaadhi maayo khilaaf baa ku jira madaahibta isku khilaafsan aqwaal kala duwan baa ku sugan imaamu shaafici waxa uu qabaa inaanu gaadhayn saasuu qabaa saas aawoodee minhaajka nawowi waata ku taallaa inuu odhanaayo yacni mashhuurku waa inaanu markaa gaadhaynin qur'aanku amwaadda marka madhabu shaafici waa saas ibnu kasiir waa shaaficiyulmadhabe waa ka ku odhanaaya markuu maraayo aayadda waan laysa lilinsaani ilaa maa saca aayadda suuratu najmi markuu maraayo wuxuu odhanayaa aayaddan buu shaafici ka istinbaaday qur'aanka loo akhrinayo amwaadda inaanu gaadhayn amwaadda aayaddan buu kala baxay waayo baabkani buu yidhi waa baabulqurbaat walcibaadaat weeye waa baab qurbooyinkiiyo cibaadaadka ku saabsan baabulqurbaat waalcibaadaatna waa tawqiifoo nusuusta ayaa loo daba joogaa lagala kulmaa oo laga qaataa walaa yutasarafu fiihi bianwaaci alakyisati waalahraa qiyaasyo iyo ra'yiyo looguma tasarufo oo mid lagu isticmaalo maaha sidaas iyadaa buu ibnu kasiir odhanaya madaahibta qaarkoodna waxay qabaan qur'aanku amwaadda inuu gaadhaayo waxaa ka mida ah imaam axmed ibnu xambal baa ka mid a ah. oo wuxuu yidhi amwaadda haddii loo akhriyo qur'aanku waa gaadhaya taa culammadu ay isku khilaafsan yihiin culammadu markay isku khilaafsan yihiin waxay tahay waa markaan ujro lagu qaadanayn cid qabto culammada ka mida ah in ujro lagu qaadan karo amwaadda in loo akhriyaana ma jirto afarta madhabood madhabna ma qabto bale culammada qaarkood waxay ku soo naqliyeen itifaaq inaynay bannaanayn marka cumuumaadkii la diidaayay gudagelays in qur'aanka wax lagu cuno iqra'u alqur'aana walaa ta'kuluu bihi labadaa la soo sheegay waxaan ahayn oo midna khilaafkeedu weliba xoog leeyahay waa tacliimtee midna ay ruqyada too aynay ishkaal lahayn in markaa wax lagu qaadan karo labadaa wixii aan ahayn dhammaan waxay gudagelayaan walaa ta'kuluu bihi qur'aanka sababtiisa wax ku cunina ha loo akrinayo amwaad ha lagu akhrinayo markaa guri ama buqcad la doonaayo inuu ku barakowdo yacni markaa ujeeddo kale ha loo akhrinayo yacni qur'aankii in dadka wax lagu weydiisto oo wax lagu cunaa ma bannaana labadaas suuro keliya ayuunbaa markaa laga soo reebayaa oo mid weliba khilaafkeeda aynu u tegi doonno insha allahu tacaala intii kale cumuumkaasay ku baaqi tahay iqra'u lqur'aana walaa ta'kulu bihi waxaanay culammada qaarkood yidhaahdeen wakhtiga la ysku khilaafsan yahay amwaadda marka qur'aanka loo akhriyo inuu qur'aanku gaadhayo waa marka liajli illaahi loo akhrinayo laakiin marka loo akhrinayo in marka xoolo lagu helo oo kasab laga dhiganayo xaaladda noocaasa qowlan waaxidan ma gaadhaayo waayo ikhlaasba laguma akhrine waxaa loo akhriyey liajli daraahim lacagta daraaddeed baa loo akhriyey mar haddii lacagta daraaddeed loo akhriyey yacni ma anfacaysa bay leeyihin xataa qoladii odhanaysay marka kale waa gaadhayaa waxay leeyihin markaa ma anfacayso xoolahaasina wuxuu noqonayaa xoolo xaaraan ah oo xoolihii xaaraanta lagu cunaayey ayuu soo gelayaa cumuumkana waa ku jiraa walaa ta'kuluu bihi qur'aanka sababtiisa waxba ha ku cunina cumuumka wixii deliil ka reeba unbaa ka hadhaya wixii aanu deliil ka reebin cumuumkay ku baaqi tahay oo naska caamkaa haddiiba la khasiso wax laga reebo baaqigii xuju ku yahay caamnimadiisaa loo deliishanayaa wa xujatun ladal aksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin naskii caamkee la khasisay baaqigii wuxuu ku noqonayaa xujo saasay jamaahiiru ahlicilmi qabaan waana sida saxiixa wa ama akhdu lujrati calaa tacliimi alqur'aani ujro in lagu qaata miyaa barista dadka qur'aanka la baraayo faqad ikhtalafa alculamaa'u fiihi culammadu waa isku khilaafeen gudihiis faxaka alimaamu abuu sulaymaan alkhataabiyu wuxuu ka xikaayoodoo ka warramay ama ka qisooday imaamkii abuu sulaymaan alkhataabi la odhan jiray ee culammada muxadisiinta ka mid ahaa shuraaxul axaadiiskana ka mid ahaa manca akhdi alujrati calayhi in ujro lagu qaataa diidmada la diidayo ayuu ka xikaayoodoo ka sheegay can jamaacati min alculamaa koox culammada ka mid a minhum azuhriyu abu xaniifa waxaa ka mida imaamu zuhri baa ka mida maxamed ibnu muslim ibni cubaydillaah azuhri ayaa ka mida culammada sidaa ku tagtay wa abu xaniifata abuu xaniifa ka mida lmadhab nucmaan ibnu haabit wa can jamaacatin wuxuu kaloo ka xikaayooday khataabi koox kale annahu yajuusu idaa lam yashruthu inay bannaan tahay haddii aanu shardin yashridhu iyo yashrutuhu waa la yidhahdaa labadaba waa baabu catala idaa lam yashritu haddaanu shardinin waa u bannaan tahay wa huwa qowlu qowlulxasani albasriyi xasanulbasri markaa qowlkiisa weeye washacbiyi iyo shacbi caamir ibnu sharaxiil wa bni siriin iyo maxamed ibnu siriin yacni taabiciintaasaa iyaguna saa ku tegey xasanulbasrina waa la garanayaa waa imaamkii caalimka ahaa ee zaahidka ahaa ee xikamka badnaa inta xikmad laga soo naqliyo xasanulbasri aad iyo aad bay u badantay waxaa la yidhaahdaa tafataqat alxikamu min lisaani alxasan yacni waxaa ka burqatay carabkiisa xikmooyin fara badan baa ka burqaday yacni aad iyo aad bay u badan tahay xikamka laga soo raray shacbina waxaa la odhan jiray camir ibnu sharaaxiil baa la odhan jiray shuraxbiil maahe waa sharaaxiil waxa uu ahaa imaam isaguna markaa aad u xifdi badan oo culammadii taabiciinta ka mid a waxaa laga sheegaa inuu yidhi maa katabtu sawdaa bibaydaa'a hal madow hal cad kuma xariiqin yacani weliga waxa ma qoran xadiis mar lay sheegayna isma odhan maa mar labaad lagugu celiyo waxaan qortayna ma jiro hal madow hal cad kuma xariiqin hal mar wax lay sheegayna isma odhan maa mar labaad lagu celiyo aad buu xifdi badnaa maxamed ibnu siriinna waa la garanayaa yacni culammadii taabiciinta ee cubbaadda ah buu ka mid ahaa jamaacadaas iyagu waxay yidhaahdeen waxay kala qaadeen hadduu shardiyo iyo haddaanu shardin qur'aankii markuu dadka baraayo hadduu shartiyo ma bannaano yidhaahdeen oo lacagta shartisto laakiin isagaan shartisan oo sidaa ku baray wixii la siiyo hadduu qaato iyadu waa u bannaantay yidhahdeen oo biduuni shartin hadday ku dhacdo waa bannaanta yidhahdeen wa dahaba cataa'un cataa' ibnu abi rabaax waxa uu yidhi waa muftigii makee isaguna taabiciintuu ka mid ahaaye wa maalikun iyo imaam maalik shaaficiyu iyo shaafici wa aakharuuna iyo qaar kaleo culammada ka midii waxay iyaguna ku tageen ilaa jawaasiha bannaanaanshahay bannaan tahay idaa shaaratahu hadduu shardisto wastaajarahu ijaaratan saxiixa oo markaa ijaaro saxiixana markaa uu kula galo bimacnaa shaqo ahaan ugula ballamo inuu sidaa u barayo oo ijaaro saxiixa ah oo inuu baraayo qur'aankaa sidaa kula ballamo xoolahana qaadanayo xoolaha muqdurku qaadanayaan intaa iyo intaa tahay waqad jaa'a biljawaazi alaxaadiisu saxiixa waxaa ku yimi bannaanaanshaha axaadiis saxiixa ayaa ku timi saasuu nawowi yidhi waxtaja man manacaha wuxuu xujaystay oo deliishaday man manacaha cidda diidday oo tidhi ujro laguma qaadan karo qur'aanka barista cid la baraayo waxay deliishadeen bixadiisi cubaadata bni saamiti xadiiska cubaadat ibnu saamit ayay deliishadeen annahu callama rajula min ahli sufati alqur'aana inuu cubaadat ibnu saamit uu baray nin ahlu sufo ka mid ah waa jamaaco saxaabada ka mid ah ahlu sufo ahaayoo masjidka xaggiisa dambay iska deganaayeen yacni fuqarana waa ahaayeen yacni diintay iska baran jireen halkaasaa wax loogu keenkeeni jiray wakhtiga jihaadku yimaadana jihaadkay raaci jireen kii wax helaa ahlu sufannimada waa ka bixi jiray laakiin inta kale masjidka xaggiisa dambe iska deganaayeen ninkii beertuu u go'daa yacni waxuu soo qaadi jiray yacni cutubyo markaa timira ayuu keeni jiro markaasuu deedna halkaa ka laalaadin jiro markaasa iska cuni jireen yacni halkaasa wax lagu keeni jiray ahlu sufuhu kuwaasay ahaadeen annahu callama inuu baray rajula nin oo min ahli sufati ahlu sufaha ka mid ah alqur'aana qur'aanku baray fa ahdaa lahu qawsan markaasaa ninkii uu qur'aanka baraa wuxuu u soo hadiyeeyey oo hadiyad ahaan ku siiyey qawsan qaansa ayuu siiyey faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam in saraka an tutawaqa biha hadduu ku farax gelinaayo an tutawaqa biha in qoorta lagu geliyo tawqan min naarin yacni qoorgelin naar ah bimacnaa wax qoorta lagu geliyo naar ah haddii taasi ku farax gelinayso faqbalhaa aqbal wa huwa xadiisun mashhuurun waa xadiis caana rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wakayruhu kayrkiina waa soo wariyo abu daawuud aan ahayn xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira dacfi saas aawadee culamada qaarkood xadiiska waa daciifiyeen bacdu ahlicilmina axaadiis daciifa ku soo aroortay tacliimtay isku xoojiyeen sheikha laftiisu waa tilmaamayaa in markaa dacfi sanadkiisa ku jiro dib buu ka sheegaya rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa wakayruhu cid kaloo abu daawuud aan ahayna waa soo wariyse wa biaahaarin kasiiratin asaro badan ayay daliishadeen oo canisalafi salafka laga soo naqliyey wa ajaaba almujawizuuna waxay ku jawaabeen kuwii bannaynaayey ee lahaa waa bannaantay tacliimta qur'aanka in wax lagu qaato can xadiisi cubaadata xadiiska cubaado waxay kaga jawaabeen bijawaabayni laba jawaabood bay kaga jawaabeen axaduhumaa midkood waxa weeye anna fii isnaadihi maqaalan waa in sanadkiisa maqaal ku jiro bimacnaa dacfi ku sugan yahay oo xadiisku ma asixin bay oo ma sugna xasan iyo saxiix toonna ma aha ee waa daciif maadaama uu daciif yahay lama cuskanaya bay yidhahdeen wathaani jawaabta labaad annahu kaana tabaraca bitacliimi annahu cubaada kaana wuxuu ahaa tabaraca bitacliimihi mid ku tabarucay bitacliimihi baristuu baraayo ayuu ku tabarruco yacnii sunnanimo ayuu ula yimi u ilaahay dartii u samaynaayo u baraayo falam yastaxiqa shay-an uhdiya ilayhi calaa sabiil ciwad shay loo soo hadiyeeyey ma mutaysan inuu qaato shaygaasoo loogu soo hadiyeeyey calaa sabiil ciwad baristii uu baray inuu ka beddel yahay shayga sidaa loogu soo hadiyeeye sidaa ku dhisan inuu qaato ma mutaysan falam yajuz lahu lakhdu uma bannaanaan qaadashaduu qaataa bikhilaafi man yacqidu macahu ijaaratan qabla tacliim waxaa sidaa ka duwan oo khilaafsan kii markaa guntaaya macahu isaga shakhsiga la jirkiisa guntaaya ijaaratan yacnii ijaaro iyo kiraysi qabla tacliimi barista koor hor leeyahay waxaan markaa wax kugu barayaa inaad ujrada noocaasa i siiso oo bimacnaa kaannahu tacliimta inaad ii kiraysatay ciwadkaana waa ku qaadanayaa waxna waa ku barayaa muqdirkan qaadanayaana intaa weeyey wallaahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan mas'alada ku saabsan tacliimta qur'aanka cid la baraayo in wax lagu qaato waa mas'alo khilaaf ku jiro culammaduna ay aada isugu khilaafeen culammada qaarkood waa diideen oo waxay dhahay itlaaqanba wax laguma qaadan karo ha shartiso ama yaanu shartisan waana sida zuhri iyo abu xaniife laga sheegay oo mutaqadimiintii xanafiyadu waxay qabeen sidaas ha yeeshee culammada muta'akhiriinta ee xanafiye qowlkaa waa ka noqdeen oo waxay yidhaahdeen fatwadu waxay ku dhisan tahay cinda culamaa'i alxanafiya waxay ku dhisan tahay inay bannaan tahay tacliim in lagu qaadan karo tacliimta qur'aanka la baraayo in wax lagu qaadan karo ayaa fatwadu ku dhisantahy bay yidhahdeen marghiinaani shiikha la yidhahdo waa saaxibulhidaaye hidaayadu wuxuu ka mid yahay kutubta xanafiye aad ay uga daba dhaceen buu ka mid yahay halka minhaajka uugu jiro shaaficiyada uugu jiro ayuu hidaayada ugu jiraa xanafiyada amaba agtooda waa ka adag yahayba aad bay uga daba dhaceen shuruuxo badanna waa sharxeen mala toddobaatan sharaxo kala duwan buu leeyahy mid xanafiyaa ammaanay kitaabka hidaayada markaasaa wuxuu ihi ina alhidaayata kalqur'aani qad nasakhat ma sannafuu qablaha fi sharci min kutubi faxfad qawaacidaha wasluk masaalikaha yaslam maqaaluka min zayqin wa min kadibi wuxuu idhi hidaayadu qur'aankay la mid tahay oo sida qur'aanku kutubtii hore u nasakhay baa hidaayaduna kutubtii hore ee sharciga laga qoroo dhan bay wada nasakday buuri markaasaa madaahibta kale ay qaarkood ku dacaayadeeyeen oo yidhaahdeen markuu yidhi kal qur'aani dee waa qur'aanulxanafiya yidhahdeen qur'aankay dee muslimiinta ka dhexeeyey maahee qur'aanulxanafiya weeyaan bay yidhahdeen dacaayad ahaan bay saa ugu yidhahdeen maadaama uu kal qur'aan yidhi waana kalad in qur'aanka dee lagu shabaho hadal bashar oo khata iyo sawaab aqbalaya oo ijtihaadaad ku dhisan in la yidhahdo qur'aanku la mid ahaaday walow jiha mucayanaba ha lagaga shabahaye xoogaa tashbiiha qubxi baa ku jira ugama jeedo isaga laftiisu gees walba waa kala mid muraadkiisu ma aha ee wuxuu uga jeedaa xaysye mucayan ah gees gaar ah inuu kaga shabahayo oo kutubtii xanafiye ka horraysoo dhan bay wada nasakday buu leeyihi oo aan dib loo xaalayn loo eegayno isaga lagu kaaftoomaya saaxibulhidaaya wuxuu yidhi wa bacdu mashaayikhina istaxsanu listiijaara calaa tacliimi alqur'aani alyowm mashaaikhdayada xanafiye qaarkood waxay wanaajisteen istijaarka ruuxii laga shaqaalo dhiganayo tacliimta qur'aanka uu cid baraayo looga shaqaalo dhiganayo liannahu dahara atawaani fi lumuuri addiiniya sababtuna waxay ahaatay yacni caajis laga caajisayo oo laga wahsaday umuurihii diiniga ahaa oo laga fadhiistay baa muuqatay fa fi limtinaaci tadiicu xifdi alqur'aan haddii markaa la diido oo la yidhaahdo ujro laguma qaadan karo waxaa markaa ka dhalan karta qur'aankii in la dayicaa ka iman karta markaa si aan qur'aankii loo dayicin waa in markaa baabkaa la yidhaahdaa waa la bannaynaya wa calayhi alfatwaa wuxuu ku sii daray fatwada xanafiyana hadda qowlkaasu ku sugan yihi marka muta'akhiriintii xanafiye markii dambe way ka leexdeen qowlkii ku saabsanaa tacliimta qur'aanka ujro laguma qaadan karo waxay u soo noqdeen qowlka jumhuurkoo odhanaya ujro waa lagu qaadan karaa qowlkaasay usoo noqdeen daa'ifo kale way dhexdhexaysato waxay yidhaahdeen ma shardisay mise ma shardisan hadduu shardisto yacni ma bannaana haddaanu shardisan oo isagaan shardisan markaa la siiyo iyadu waa bannaanta macna shardina waxaa ka dhigan inay macruufba iska noqoto marka in wax lagu bixinayo waxay culammadu yidhaahdaan almacruufu curfan kalmashruudi shardan shaygii curfi ahaan loo yaqaanaa waxay ka dhigan tahay shaygii la shardiyo kale ka dhiganta bacdu alculamaa waxaa laga soo naqliyaa oo culammadii hore ah inay ka taxaruji jireen oo xoogaa dhibsan jireen inay ujro ku qaataan baristay qur'aanka cid barayaan markaasaa waxay samayn jireen kitaabada iyo qoraalka inay ilmaha baraan dabeedna ay odhan jireen ujrada waxaan u niyoonayaa baristaan qoraalka barayo iyo sida wax loo qoro yacni aan barayo inaan ujrada ku qaadanayo qur'aankana ilaahay dartii baan u baraya taasina waa nooc yacni culammada qaarkood taxayula oo ay samayn jireen oo kitaabada iyo dee carabiyada markaysagaa in la bara iyo haddii xisaabta wax ka mida la baraya iyo ashyaada noocaasoo kale ah dayada ishkaal kuma jiro inuu jiro lagu qaadan karo ha yeeshee hadduu leeyahay taasaan ku qaadanayaa dee waa inuu u sheegaa yacni waxaan ujrada kaaga qaadanaya waa kaas jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen oo imaamu shaafici iyo imaam maalik ay ka mid yihiin aksarka culammadu waxay ku tageen ujro in lagu qaataa tacliimta qur'aanka inay bannaanta saasay aksarka ku tageen culammada diidaysoo le ujro laguma qaadan karo waxay deliishadeen axaadiis waxaa ka mid a ah xadiiskii aynu soo marray walaa ta'kuluu bihi oo waxay dhahan ruqyadoo keliyaannu ka reebaynaa waxallo wixii kale qur'aan ku saabsani waxay ku hadhsan tahay oo ku baaqi tahay cumuumka waa mid waxay kaloo deliishadeen xadiiskan cubaade iyo axaadiis kaleo la macno ah oo asaaniiddooda dacfi ku sugan yahay axaadiistaana culammadu badiba waa daciifiyaan sheekh albaani baa wuxuu soo aroorinayaa xadiiskan cubaade iyo axaadiis kaloo asaaniiddoodu daciif tahay ayuu soo aroorinayaa dacfigooda waa sheegayaa ha yeeshee shiikhu waa isku quweynayaayo wuxuu odhanayaa asaaniiddu daciif ha ahaatee yacnii qaarkeedba qaarka kaley xoojinayaan marka waxay noqonayaan qaar xujada yacni u saalix ah oo la xujaysan karo laakiin badiba culammadu way daciifiyaan axaadiistaas saas aawadee xukum uguma dhisin in insha allahu qowlka saxiixi wuxuu noqonayaa in ujro lagu qaadan karo tacliimta qur'aanka qowlkaasaa in shaa allahu saxiixa waxaana u daliila cumuumka xadiiskii hore aynu soo sheegnay ina axaqa maa akhadtum calayhi alajra kitaabu allah waxaa ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka ilaahay sabab gaaruu ku soo arooro sababtaasi waxay tahay ruqyay ahayd ha yeeshee xukunku kuma gaar ahaa sababta kuma gaar ahaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacidadu waxay tahay cibrada iyo tixgelinta waxale lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu tixgelinta iyadu ma laha marka lafdigii mar hadduu caam yahay cumuumka ayaa la deliishanaya marka cumuumkii tacliimtii waa soo gelaysaa cumuumkii tacliimtu waa soo gelaysa waxaa kaloo laga deliishanaya xadiis kaloo ku soo arooray idhab faqad zawajtukaha bimaa macaka min alqur'aan gabadh baa nebiga sala allahu alayh wasalam isu soo bandhigtay oo nafteeday u hibaysay oo rasuulka sala allahu alayh wasalam nebigu dabeed waa eegay markuu sare iyo hoos u eegay ayuu iska foorarsaday uma jawaabin nin saxaabiya oo nebiga la joogay sala allahu alayh wasalam ayaa wuxuu fahmay nebigu inaanu gabadhan doonayn markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah wax dana adigu haddaanad ka lahayn aniga ii guuri markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam wax doon gabadha wax lagugu guuriyo doon ninkii waxba waa soo waayey iltamis walow khaataman min xadiid baa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam war wuxuun doon kulkaa tumbirana aad markaa doonto ad soo hesho bal wuxuun raadiyo wuxuun doon ninkii waxba waa soo waayey kaatunkii yaraa ee birta ahaana waa soo waayey markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu weydiiyey qur-aanka waxa uu ka yaqaano markaasuu sheegay qur-aanka inuu wax ka xafidsan yahay maxaad xafidsan tahay buu yidhi wuu u sheegay qur'aanka wuxuu ka xafidsan yahi uu sheegay markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam idhab faqad sawajtukaha bima macaka min alqur'aan ordoo tag buu yidhi waxaan kuugu guuriyey yacni qur'aanka ku weheliyaan kuugu guuriyey buu yidhi xadiiskaa tafsiirkiisa culammadu waa isku khilaafaan oo bimaa macaka min alqur'aan gabadhan waxa meherka looga dhigay waa maxay ma tacliim qur'aanka la barayaa uu ninku barayo mise qur'aanka aqoonta uu ninku yaqaano sharafta noocaas ah ayaa meher looga dhigay oo ninku hadduu sharaf leeyahay sharaftii gabadha waxbaa ka gaadhaya iyaduna sharaf bay yeelanaysaa zawjatu fulaan maadaamay noqoto fulaanna uu yahay markaa ruux sharaf leh sharaftii waxbaa ka asiibaya way ku intifaacaysaa waxaa laga yaabaa sharafaha qaarkood inay xoolaha uga qiimo badan tahay marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xurmada iyo sharafta uu ninkaasi leeyahay baa loogu meheriyey oo sharafta inay wax kaga intifaacayso wax ka gaadhayaan baa looga jeedaa sida waxa weeye gabadhii saxaabiyadda ahaydee ninka gaalka ahaa uu yidhi aan ku guursado oo ay ku tidhi markaa adigoo kale nin wanaagsan baa tahay nin la celiyo ma tihid ha yeeshe gaal baa tahay adoo gaalana kuuma xalaal ihi inaad i guursato haddaad doonayso islaam weliba meher islaamnimada ka soo hadhay oo aan kaa doonayaana ma jiro islaamnimada ii meher ah inaad islaamto ka waran sidii baa lagu socodsiiye oo nebigu sala allahu alayh wasalam meher wuxuu uga dhigay gabadhaas islaamnimada ninkeedu islaamay ilayadaa yadaa shardisatay culammada qaar baa waxay yidhaahdeen sida ninkaa islaamnimada uu islaamayba meher gabadha looga dhigay ooridiisii lagu meheriyo meher looga dhigay ayaa ninkana inuu qur'aan xambaarsan yahay looga dhigay meher gabadha gabadha meher looga dhigay bacdu culammada ka midaa ah sidaa u fasiray ha yeeshee in badanoo culammada ka midii ah tacliim inay tahay u fasireen riwaayaadka qaarkoodna waa lagu soo wariyey oo facallimhaa la soo warinayo inkastoo culammada qaarkood riwaayaadka ay nunnuu geliyeen almuhim labada macno waxaa mutabaadira ah oo soo degdegaysa in tacliim looga jeedo marka maadaama budcigiiba lagu bannaystay tacliimta qur'aanka oo muqaabil looga dhigay bannaanaanshaha ay bannaanaanayso xalaal noqonayso gabadhaas oo meher looga dhigay tacliimta qur-aanka la baraayo akligii inuu ku bannaanaadana waa cala sabiili awlaa axaadiista saxiixa uu sheekhu tilmaamaya uu yihi waqad jaaa biljawaasi alaxaadiisu saxiixa waa labada axaadiis waxaa kale oo raacda tacliilaadka culammada qaarkood ay sheegayaan oo ku saabsan inay ka dhalanayso qur-aanka in la dayaco lafteedu waa ka imanaysaa haddii la yidhaahdo tacliimta qur'aanka cid la barayo waxba laguma qaadan karo marka maslaxada sharciyada lafteedu waxay keensanaysaa mas'aladan marka in la sahlo ayay keensanaysaa waana arrinka sababay madhabtii qabtay in tacliimta qur-aanka aan waxba lagu qaadan karin markii dambe mashaayikhdeedii muta'akhiriinta ahaa inay sida kale doorteen oo ay u soo noqdeen sidii jumhuurka ay u soo noqdeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk